bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cashaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii afraad ee kitaabka nuur ulyaqiinka waxaana soo jeedinaya sheekh maxamed sheekh cumar dirir bismi illahi araxmani araxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin sala allahuma cala nabiyina maxamedin waalihi wasaxbi wasalam wabacd waxaynu maraynay qoraysh oo dumisay kacwadoo doonaysa inay dib u dhis dhismahaasina kii nabi ibraahim buu ku xigaa dhismaha kii ku xigayna waxa uu ahaa kii cabdillaahi bnu zubayr bnu cawaam qarnigii u horeeyay hijrada cabdillaahi mar buu ka madax ahaa intan xijaaj maka iyo madiine iyo waktigii reer bani umaya haysteen goobta dhinaca kalena xajaaj iyo yaziidiya baa kasoo jeeday sababta ku kalifteenuu kacbada dumiyo dib u dhisa waxay ahayd rasuulku sala allahu calayhi wasalam maalin maalmaha ka mida ah isagoo caasho la hadlaya wuxuu ku yidhi haddaanay qoladaada kusoo dhawaanin waktigay islaameen iyo gaalnimo haddaanay taasi kusoo dhawaanin kacbada waan dumin lahaa waxaan u samayn lahaa laba albaab kaa imika leedaha ee bari ujeeda iyo mid laga baxo galbeeda waxa kaloon hoos u dhigi lahaa albaabka ila albaabku sare u yaallaa oo meel sare oo sallaan u baahan oo gacanta unaad la gaadhayso ayuu ku yaallaa quraysh baana markan iminka ay dhisaysay kor u qaaday berigaa horena saamu ahayn xikmadday uga jeedeenna waxay ahayd ciday doonaanna inay geliyaan u dhigaan kay doonaana inay idhaadaan iska tagdee maxaad ka doonaysa ila islaankii kuma hayneen waxay yaraad laakiin waxaan ka baqayaa haddii ay dadkii kusoo dhawaaday waktigii jaahiliyada aana in fara oo kamidii ku degen imaamkii inay yidhaahdaan sawkan ma aha wax walba bedele kacbadiina dumiyey dabeetana dadku diro cabdillaahi ibnu zubayr saxaabigaa la ydhahdaa isagoo tamanigaa nebiga ka duulaya iyo dareenkiisaa ayuu dumiyey laba albaab buu yeelay dhulku la simay albaabkii horena inta yare ka go xijru ismaaciila dayrka gaabana quraysh waktigan biilku uu ka yaraaday lacagtu ay ka yaraatay ay gaadi waayeen intaana uu ku daray oo intuu nebigu doonaya saddexdii arimooduu nebigu jeclaystayba uu sameeyey markii cabdillaahi qoladii reer bani umayo dee qaybtaa barasa abna xajaaj uu ahaa ay ka adkaadeen cabdillaahi dileer isagana kacbaduna waa tii gubatay markii dagaalkii sokeeye ka dhacay baa xajaaju dhulka la simay xajaaj dee binu yuusuf waxau ahaa madaxdii reer bani umayu ahaa nin iska wareer badan ehm, buu ahaa dadka muslimiintana aada buu ulay jiray isagoo sheeganaya inuu ka madax yahay dabeedna intuu dibu intuu dumiyey ayuu sidan qurayshi berigan imika u dhistay ayuu ku celiyey albaabkiina kor buu u qaaday intii xijru ismaaciila berigii quraysh ay kasoo kacday cabdilaahi uu ku darayna wuu kasoo kacay hal albaabna wuu daayo kana beri dambe baa madaxdii caadiliinta qaarkood ay yidhaahdeen aan dumino sidii cabdilaahi uu ka dhigay nebiguna jeclaysanayay aan u samayno daba arrintaa waxaa lagala tashaday caalimkii madiine deganaa ee la odhan jiray malik ibnu anas waa saaxib lmadhab markaa ka waran baa la hadii aanu sidaa yeelno dacuuha bur laa takunu lkacba malcabatan lilmuluk war boqoradu wax ay ku ciyaaraan ay ku goolaaftamayay noqonin kacbada ilaahay ee sideeda ha iska ahaatay iska daa'im markuu imika kani sameeyay haddana xabad kalea ka saba imanaysa weligeedba kacbada saasay ku jiraysa war iskaga teg buri sideeda ha iska ahaatay waxbaa ha ku celinayne sidii markaa xajaaj binu yuusuf uu ku taagay qarnigii hore bay ahday tahay waay intaas waa taariikhdeeda dhagaxaan waaweyn baynu soo arkayna inay ahayd radiida fa inahaa kaanat radiida fawqa alqaama macnaa dhagaxaan waaweyn oo isa saaran oo jooga ma laba jooga buu dherarkeedu ahaa halka iminka dee ayaad u dheerta kii nabi ibraahim iyo ismaaciil buu ahaa iyagaa ugu horeeyey baa markaa aynu haynaa qur-aanka ku haynaa ina awala baytin wudica linaasi laladii bibakr in cid ka horreysa dhista oo malaa'igii ay dhiseen taasi waa la sheegaa laakiin wax cayiman wax macnaha daliil looma hayo sugan waxaynu soo maraynay haddaba nimankaasi iyaga oo yidhi kacbada aan u raadinno bajad ama adduun xalaala oo aan ka reebno mahra bagyin walaa bayca riba gabadh jidkeeda iibsatay wixii ka soo baxay inaga joojiya ribadana inaga joojiya waa xalaala marka xalaashii kolkay ururiyeenay magaalada dhami xalaashii isu geeyeen dhismihii nebi ibraahim way wada gaari weyde dabeedna waxana kol hadday inoo gaari weyda aan ka soo yaro gaabsanno xoogaa shan mitir ah shanta mitir ay kasoo gaabsadeen dee qofkii tegay u arkay waa dayrka yara gaaban ee dhinaca kacbada ku xeeran wey intaas kacbaday ka mid iyagaana ka jaray kolkii xalaashu ka yaraatay xalaashii wadankaa intaa gaadi wey saasay dabeetana kaga jareen intaa markaa baydku inay kamid tahay unbaa loo tixgelinaya dawaafkuna waa inuu dushiisa dhacaa ila si u ansaxo waxau haddaba yidhi wa jacala alashraaf nimankii sharafta lahaa waxa ay bilaabeen oo min qurayshin quraysh ka midi yaxmiluuna alxijaara dhagaxaantay kusoo qaadayeen calaa acnaaqihim qoortooda degtaa lagu guray wa kaana alcabaasu wa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam cabaas iyo nebiguna waxay ahaayeen fii man yaxmilu ciddii dhagaxaanta soo guray sidii uu dhagaxii madiine lagu dhisayay masaajidka madiinaba nebigu uga qeyb qaatu lahaa allahuma laa khayra ilaa khayru laakira farxam ilamsaara walmuhaajira ilaahw khayr waa ka aakhire ansaar iyo muhaajiriinta asxaab u naxariiso ayuu nebigu lahaa marka waa sharaf weeyi inuu qofku taariikh masjid ka qayb galo iyo dhismiid wa kaana aladii yalilbinaa ciddii dhismaha xil qaaday ee macnaha dhisaysa waxau ahaa najaar ruumi nin nijaar ahoo romankii ka mid ah qoladii reer ruume degayay waqooyiga reer yurub ismuhu baquum magacaasaa la odhan jiray marka in iyaga laftigoodu dee xadaaradoodu iska daciif ahayd baad halkaa ka arkaysaa mar hadday nin u baahdeen safara ah. ninkan isaga ahayd doonibuu badda watayoo markaasay ka rambast kolkaasay yidhaahdeen doonidana naga ibi baashana noodhis dhis way kasoo qaateen waqad khusisa likulli ruknin dhinac walba qabcad walba waxaa loo gooni yeelay jamaacatun min alculamaa koox dadka waaweyna macnaha qabcadihii kacbada ayaa la qaybsaday qabiilo wal iyo rag waloo waaweyniba qabcad bay qaateen yanquruuna ilayhi alxijaara dhagaxaantay usoo gurayeen ninkani nijaarna waa yahay wastaadna wuu yahay waqad daaqat bihim waxa ku yaraatay nimankii quraysh annafaqatu ayiba nafaqadii xalaasha ahayd waxay ka yaraatay can itmaamihi inay ku dhammaystiraan calaa qawaacidi ismaaciil nebi ismaaciil siaaskii uu ku taagay berigaa hore ismaaciil iyo dee nebi ibraahim way wada dhisayeen seeskoodii labadaa nin ayay ummadani gaari kari weyday fa akhrajuu minhaa kacbada waxay ka saareen alxijra daydka yara gaadane xijru ismaaciil laydhaa wa banaw calayhi jidaaran kasiiran jidaar yaroo gaaban ayuunbay ka sameeyeen oo iminka markaad kacbada sawirkeeda arkayso jidaar yaroo gaaban oo dhinac kaga wareegsan weyey calaamatan iyada oo taasi calaamo u ah calaa annahu min alkacba intan inay kacbada ka mid tahay berigii hore kacbada ka tirsanaan jirtay markaa waa laga soo gaabiyey ayay sheegaysa markaasuu qofku intaa ku dhex tukada kacbada inuu ku dhex tukaday ka dhiganta oo dhan walba wuu jeesan karaa wey haddii uu markaa dawaafayana kacbada dusheeda la dawaafaaye intaa yar waa inuu dusha kaga wareegaa fuqahaduna kutubahooda way ku baraarujiyaan walamaa tama albinaau markii dhismihii uu dhammaystirmay thamaniyata cashara diraacan isaga oo sideed iyo toban dhudhuna bixaysu ziida fiihi waxaana lagu kordhiyey can aslihi intii hore horeu ahaa tiscu adruc sagaal dhudhun baa laga kordhiyey kolkii hore koob iyo todhan toban dhudhun buu ahaa wa rufica albaab albaabkiina waxaa kor looga qaaday min alardi dhulka oo dhulku ka go-an yahay qofku intuu istaago ayuu gacanta fidinayaa weliba markaasaad gaadhaysa albaabka salkiisa intan hoosoo dhami waa seasuun bixayu laa yascadu ilayhi laa yuscadu ilayhi iyadoo aan lagu fuuli karayn ilaa bidarjin darjigu waa salaan xaysu laa yuscadu ileyhi ilaa bidarji way kor bay uqaadeen ilaa aan laguma fuuli karayn ilaa silaan mooyaane markii haddaba dherarkii intaa leegeysiiyeen albaabkiina kor u qaadeen araaduu waxay dooneen nimankii quraysh wadca alxajari alswad dhagaxan madow inay dhigaan mawdicahu halkiisii ilaa god yar buu ku soo jiraayo dabadda markuu qofku ka taagan yahay dalool yaroo xoogaa afartan sentimitir ah ama soddon sentimitir abaa daloola oo dadku ay ka dhunkanayaanu gudahana angalkaa gudihiisana wuu kusoo jiraa marka waxay dooneen dhagaxiyo dee halkan u yaalay markii bismii la dhameeyey in halkiisii lagu celiyo fakhtalafa ashraafuhum nimankoodii madaxda ahaa quraysh waxay isku khilaafeen fii man yadacuhu dhagaxan yaa qaadaya halkaa dhigaya watanaafasuu fii dalik arrintaana way ku tartameen annagaa sharaftaa qaadanayna iyo annagaa qaadanayna haddaanu reer hebelnahay xataa kaadad jeeroo ay u dhowaatay tashubu baynahum inay ka dhex hilaacdo naarulxarbi holociid dagaalka ilaa ay isku hilaacin gaadheen shabba waa waxa weeyaan waa dabka oogma dagaalkii dadkii dagaalkaa oogmi gaadhay wa daama baynahum waxa uu arrintaasi daa'imsanayd hada alkhisaam murankaas waxa uu soconaya arbaca layaalin afar habeen afar habeen baa murankaa iyo jaafaajiriqaas annaga iyo annaga iyo iyo aniga ayaa ka socotay a waad dareemi karaysaa markaan dadku mabaadi'i jirin in mabdaa iyo maslaxada caamka ah iyo sharaftiiyo mustaqbalkaba uu ka wen yahay waxa la yidhaahdo wax yaroo kooban uu ka wen yahay mar haddaan mabaadii jirin dadka murankooda iyo waxay isku dilaanaya waxay isku qabsadaanba waa qabaalkii laga gabiya waliba noocaasumuu noqonaya wax iska dhib yar baa dadku waaweyneynaya waaya marka eraya iska luqa ahi way jiraan dee qalinbeensalo intaad hoosta ka marisa saaxiibada agtaadaa weydi ereyada kugu adkaada had iyo jeer qalin ku malay u yar calaamadiyaa dabeedna goordhowbaa shan lixda eray ee casharka yar adkaaday aad hore u fahmi weydo baa qof la weydiiyaa si uu kuugu noqdo taariikh ogaanshaheed iyo luqo barashadeed labadaba waxa ihi marka wa kaana asanu rajulin fii quraysh quraysh ninka ugu sinni iyo daa weynaa wuxuu ahaa idaaka waktigaas waktigay kacbada dhisayeen ee qurayshi ay sidan u murantay ninka ugu daaweyn waxaa la odhan jiray abu umaya ibnu lmugiirata almaksuumi magac kunyadiisu kaasu ah camu khaalid ibn lwaliid khaalid ibn lwaliid ila khaalid ibn lwaliid ibn lmugiira waliid ibnu lmugiira ninkii la odhan jiray gaalka googooy ahaa ayay la khaalid ba dhala marka mujaahidkii weynaa khaalid buu ninkani adeeru ahaa odaygii qurayshu weynaana u ahaa faqaala lahum ninkan odayga qurayshu daaweyni wuxuu yihi markuu arkay halkuu marayo iyo dhagax dhigidii in dagaalba ka dhacayo kolkuu arkay xaaladuna xuntaas yaa qawmi laa takhtalifuu war tolkayow ha isku khilaafina buuri waxakimuu waxa aad garsoore ka dhigataan baynakum dhexdiina man tardawna bixukmi cidda aad xukumkiisa ka raalli tihiin war bal cid uun isla garto oo cid uun u dhiibta inay arrintan idinku kala xukunto laakiin taa istilina dhagaxan yaa saaraya bal intaa guddi u saara buuli oo cidi ha idin dhamaysa ha ku kalsoontiin laakiin isjiidashadani dee waxay keeni beliya baas fa qaaluu waxay yidhahdeen nimankii quraysh nakilu lamra arrinka waxaan u wakiilanaynaa liawali daakhil ninka u horreeya albaabkaa kasoo soo galaa kacbadii waxaynu dhex fadhinaa masaajidkii masaajidkuna dee kacbadan la dhisayaaba ku dul wareegsan yihin bal cidda u horeysa albaabkaa kasoo gasha ayaynu taladaa u dhiibanaynaa gacmo madhan aan ku xeerano fa kaana haada daakhil ninkii u horeeya soo galay wuxuu noqday huwa alamiinu almaamuun calayhi salaatu wasalaam alamiinu almaamuun kii aaminkahaa ee la aaminay alamiin kii aaminkaha ah wey almaamuunu ee la aaminay oo ah calayhi salaatu wasalaam nabi maxamed nebi maxamed buu noqday oo dee dawcan da'diisana aada hore usoo martay shan iyo soddon jir oo nin mudakar ah ayaa mudh albaabkii ka soo galay iyadoo dhaabadaas ay u taallo oo la ysu hiray fadma ana aljamiicu lahu dadkii oo dhami way ku xasileen way ku qalbi samaadeen nebi maxamed limaa yaxaduuhu fiihi wixii ay ku ogaayeen daraaddii min alamaanati wa sidqi alxadiidi aamin buu ahaa warkiisuna wuu run badnaa wallahi ninkaa aynu naqaan nin runna waynu ku naqaanay amaanana waynu ku naqaanay way noogu dhantay way noogu dhantay way noogu go ayay noqotay wa qaaluu waxay idhahdeen haada alamiinu radinaahu kaasi waa nin aamino raalli baanu kanay inuuna u kala xukumo bal dhagaxan ciddii kungowskaa soo gelin lahay haadaa muxamed waa mid la mahadiyey liannahum kaanuu yataxaakamuuna ilayhi marka horeba garsooray ka dhigan jireen nabiga id cilliha kaana wuxuu ahaa laa yudaari walaa yumaari laa yudaari walaa yumaari saasay ku yaqaaneen laa yudaari mudaaraadku muu samayn jiray mudaaraadku waa warwareeg daaraytu waan warwareegay mudaaraad waa mufaacalo waa la warwareeg waa nooc mujaamalaah iyo munaafaqad ah muu munaafaqadayn jirin walaahi umaarihi dadka lamana murmi jirin ila muranku dadku iskii nacsiiyaay haddaad aragto qof kii ayse soo iska soo horbaxaanba ay murmaan wasnacuun dadka meeshaa saaxiibba ma jiraan marka nabigu mudaaraad iyo munaafaqadna ma samayn jirin muranna ma geli jirin xikmadunbaa kasoo furi jirta wax dad isku nacaan caado umay ahayn nin shaacira isagoo tan mudaaraadkan u dardaarmaya saaxiibadii ayaa wuxuu lahaa wa daarihim maa dumta fii daarihim wa ardihim maa dumta fii ardihim wa daarihim dadka la warwareeg maa dumta fii daarihim intaad waddankooda joogto waxay doonayaan la furi wa ardihim raalli geli dadka maa dumta fii ardihim kol haddaad dhulkooda joogto u munaafaqadeed waxaa isku qabsataanba ha u gelina marka taa muu samayn jirin nebigu falamaa ahbaruuhu lkhabara kolkii ay warkii u sheegeen ay yidhaahdeen raggaasi warmaha wuxuu isula fadhiyaa dhagaxaa ciddii saari lahayd angalka ah basada ridaahu go-ii uu degdeg ku sitay buu kala bixiyey markiiba xal degdeg u keeno weliba camal ah wa qaala wuxuu ihi lita'khud kullu qabiilatin qabiilo waliba ha qabato binaaxiyatin min asawbi daraf ka mida maradaydan aryaade ar maxaa murmaysaa buu toban qabiilaad tihiin soo maa mid walaba jilibaloba intiinaasoo jiliba tihiin mid walaba mid nin soo saa idin matela ardaad walaba tusbo soo samee ya nin walaba dhinac qabo kii madax haleela kii faraqa haleela kii dhinac haleela sidaa ku saara halka uma wudica fiihi alxajar dhagaxii ayaa la duldhigay maradii waamarahum birafcihi bal kor u qaada bu oo ay qaadeen xata intahuu ilaa mawdicihi ilaa ay gaadhsiiyeen halkiisi fa faakhadahu nebigaa markaa qaaday wa wadacahu fiihi wuu ku riixay meeshii kolkay kor u qaadeen ay la simeen halkii la gelin lahaa ayuu ku riixay godkii isagu wahaakadaa sidaasay intahat hadihi lmushkila mushkiladdan saasay ku dhamaatay allatii mushkiladaasoo kaiiran maa yakuunu in badan uu noqdo amhaaluhaa iyada mid lamidihi sababan sabab uu noqdo arrintan oo kale fi intishaari xuruub dagaal faafa haa'ilatin aada u culus haailkuwaa aada u weyn bayna alcarab carabta dhexdeeda dagaaladoodu waxyaabahan oo kale kaleunbaa sababi jiray annagadaasay usii socotunba hilaaci jirta marka halkaa waxaad ka arkaysaa dee mushkilada qabiilku inay tahay mid aada u cajiib ah oo dadku isma qanciyaan markay isku qabiilo yihiin way isbaceeyaanuun asalkooduba laakiin isma qanciyaan ninka is idhaahda wax qanci waxaa la yidhaha danta reer hebel adigu ma wadida iska fadhi adiga waa lagaa dambeeya ama waa daciif baad weligaa reerkiinuba muutalina iska fadhi hawadun baa loo diraa dabeetana isagoo yar khajirsanbu dhinac u baydhaa ka markaa laabta garaace yidhaahda annaga dig iyo dam ugu dhufanayna kaasina waa mujaahid weyn wey horuu soo soconaya mushkiladaha jiray ka midta inaanu caqliguba shaqayn marka barakadii nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo xikmadiisiibaa ummadaa ilaahay ku bamba ku kala badbaadiyay waxaa kaloo dalkaa ka fahmaysaa mar walba ammaan bay tay kala hagaajinta ummadda mar walba aad bay tay kala geynteeda iyo isku darkeeduna iyagoo dadkaasi aanay islaam ahayn ammaan wuxuu ku yeeshay nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu dagaal iyo fasaad muqadasaadka ka dhaca uu ka badbaadiyey waqad intahat ah, wuxuu ihi lawlaa an yamuna allahu calayhim haddii aanu ilaahay ku manaysanin qolada ah bicaaqilin mid wax gartay mithla abi umaya ka abi umaya caaqilkaabaa kasoo dhex baxay yurshiduhum ila alkhayr sidii khayrka lahayd wuu tusiyey iyo waxakiimi nin xikmad badan baa ilaahay ummadan ku badbaadiyayoo mislu rasuuli sala allahu calayhi wasalam oo dee nebigiiya ah yaqdii baynahum waxa uu ku kala xukumay iyaga dhexdooda bimaa yurdii jamiicahum wax dhammaantoodba raalli geliyey ila xal iyo xikmad baa loo baahan yahay walaa yustaqrab min quraysh quraysh lama qariibsanayo istiqraabku waa qariibsiga macnaha wax lala yaabo maaha tanaafusuhum haada arrintan tartankay ku galeen wax ma aha lagu eedayn karo sida ay u dhigeen iyo siday u weydeen u dhamayn waayeen unbaa yar aan wanaagsanayn laakiin in beytka la isxigsiiyo wax lala yaabo maaha liana albayta qiblat lcarab wa kacbatuhum waa qibladii carabta ay usoo tukanayeen kacbadoodiina way ahayd allatii yaxujuuna ilayha oo ay ku xajayeen weyneynta ay weyneynayeenna waa ta keentay muddo laga wada hadlayay madaraqa u horeyna yaa ku dhufanaya dee waa taasoo ciddii usoo qasadayba macamaroodayaashoodii waa ti shimbira lagu sallidae bal yaa taabanaya ayaa arrintu ahay fa kullu camalin fiihi cadiimun camal kasta oo laga qabanayo kacbada cadiimun waa mid weyn bihi lfakru wasiyaada waxa ku sugan ammaan iyo madaxtinimo fakrigu waa faan iyo ammaan siyaadaduna waa qiyaado iyo hogaamin sharaf baa ku jira camal kastoo kacbada laga qabanayo ah. wa huwa awalu beyti mudiica lilcibaada waa gurigii u horeeye in ilaahay lagu caabudo loo dhisa bishahaadati lqur'aani alkariim qur aankaas sidaa ka markhaatiyay qaala tacaala fi suurati ali cimraan ina awala beytin guriga u horeeyey wudica linnaas dadka loo taagay laladii bibakata waa ka maka ku yaalla mubaarakan waa barako badan yihi wahudan lilcaalamiin caalamiintana aan unbuuyi fiiha aayaatun bayinaat calaamooyin waaweyn baa ku yaala maqaamu ibraahim baa ku yaalo calaamooyinka kamid a halkuu nebi ibraahim istaagay dhagaxiibaa dhooban noqdo cagtu kasii muuqata haddadan waman dakhalahu kaana aaminan cidda beytka gashana cabsi buu ka aamin noqdaa marka aayaadkii kuwaas ka mid yihi calaamooyinka waaweyn inuu cajaaib leeya muujinaya waaya marka dee inay ku tartamaan oo ammaanay ka raadiyaan oo ayaaba may lahayna waa arrin fiican taas wa kaana yali amrahu kacbada arrinkiisa waxaa mas-uul ka ahaan jiray bacda waladi ismaaciil nebi ismaaciil ubadkiisii kadib bacda waladi ismaaciil ismaaciil waladkiisii kadib macnaha ismaaciil ciddii markaa ka farcanayd kolkay meesha ka baxday qabiilatu jurhum qabiilada jurhum la idhaahdaa madax ka ahaan jirta jurhumtaasina waxay ahayd tii ugu qabiiladii ugu timid ismaaciil iyo hooyadii kacbada oo nebi ibraahim calayhi salaam halkaa oo aan waxba ka dhisnayn suuratu ibraahim akhirkeeda saad ka akrii karaysa ayuu dhigay islaantiisii aajara iyo inankeedii ismaaciilo uu ka tegay sida xadiidka dheere bukhaari kusugan qisada u sheegaya kolkii uu ka tegay muddo dheer iskaga maqnaa ayaa qabiilada reer jurhum oo safaraa meeshii ugu yimi ismaaciil hooyadii halkan ay carcararaysa dabeedna waxay yidhahdeen dee meeshii biscaalkan samsamkay ku arkeenoo dee halkan biyaha yeelle balaan usoo guurno na anigaa mas-uuliyadda yeelanaya laakiin idinku soo dega bay jir waxba talada kuma lihidin laakiin dee waad intifaacsan kartaa kolkii ay soo degeen ayaa dee iyadii iyo dabcan inankeedii iyo way iska dhinteen waxaa u hadhay markaa qoladii reer jurhum ee xididka ula ahaa ee uu ka guursaday ismaaciil ina nebi ibraahim qoladaasaa u hadho deganaan jir marka iyaga waxaa lagu tilmaamaa inay ahaayeen carabta qeybta loo yaqaano alcarab lbaadiya carab lbaadiya carabta saddex qaybood ahaa carab lbaadiya wa carab alcarbaa wa carab lmustacraba carabta baadiyaha deganaan jirtay iyo carabtii carabta ahayd ee yacrif ninka la odhan jiray ku abtirsanaysay reer tamuud iyo carab lmustacraba oo awlaadii ismaaciila carabtii carabowday ilaa af carabiga waa looga horreeyo reer turhun baa af carabiga ku hadlayay carabtan mustacridada ah ee carabowday waa ismaaciil bay ku abtirsataa laakiin lugadda waa looga horeeyey oo qabiiladan reer jurhum markii ay u yimaadeen ismaaciil iyo hooyadii dee ascarbeedkay ku hadlayeen kolkaa nebi ibraahim iyo ismaaciil iyo dee iyagu reer ciraaq bay ahaano cibriyada ku hadlayeen kolkii uu ismaaciil aabihii nebi ibraahim u yimi wuxuu arkay isagiio nin mudakara ahoo gaashaanqaad ahoo luqadii carabigana si fiican uga hadlaya marka wixii ismaaciil ku aftirsada alcarab almustacraba marka kutubta luqada hadii aad ku aragtay iyo taariikhda iyagoo carabta saddexdaa qaybood u qaybinaya alcarab almustacraba ahaa intii ku aftirsanaysa ismaaciil maadaama luqada looga horeeyo ay qaateen haddaba qabiilada xididka uula ahaa ee uu kaga tegay meesha ismaaciil ee kacbadii ku hadhay ayaa ka talinaya meesha falamaa baqow markay kibreen wa dalamuu ay ku gardaroodeen qabiiladani man dakhala maka cid alla cid dhima soo gashaba dhimbiilay kaga duuliyeeno way laayeen ijtamacat calayhim khusaaca qabiilada kale reer khusaaca la idhaahdo oo kuwii baadiye aan filay inay ayaa iyagu ka saaray meesha ayaa usoo ururay wa ajlawhum can ilbayt kacbadiiba ijlaag kaga sameeyeen ijlaagu waa faydidda macnaha meel wax laga faydo sida maradoo kale ay u laalaabeen oo ay ka dareeriyeen qoladii reer jurume daalimiinta ah waa waliyadku waxaa wilaayadu waa madaxtinimada husaaca qabiiladii reer khusaaca madax ka noqotay xiinan min addahri mudda iyaguna haysteen qolaba ku tilmaantay nambarka sanadaha wax qabiiladaa reer khusaacana reer jurhum bay uga dambeysay uma akadatum minhum quraysh quraysh baa iyagiina ka qaaday reer khusaacana carabtii mustacribada ee quraysh ayaa ka qaaday fii cahdi qusay ibnu kilaab ninkii aftirsimada nebigu ay maraysay magacaa la odhan jiray waktigii uu talinaya bay quraysh la wareegtay wa bisababihi beytkan ilaahay sababtiisa ammanuu amanuu umminuu fii bilaadihi ayaa dalkoodii aamin lagaga dhigay ama aminuu fii bilaadihi wadankooda aamin bay ku noqdeen kacbada sababteeda kacbada daraaddeed kacbadaas ma waxay noqotay waslad dhulka ka midoo ah usoo jiiday amni jaahiliyadii iscunaysa ay kaga badbaadeen fa kaanat qabaa'ilu carab carabta qabaa'ilkeedu wuxuuna ahaa intihaabuhum nimankan quraysh way ka haybadaysan jireen wa ida xtamuu bihi marka ay isku xima isku ilaaliyaan ixtamuu waa ximaayadii bay ka timi ximaayaduna waa ilaalinta marka ay ku gaashaantaan ay difaac ku galaan beytka kaana xisnan amiinan qalcad adag buu ahaa markay wax soo kharibaan intay galaan baa dabeedna laodhan inaga daaya waxay naga galeen xarabkii wuxuu xisni xisnigu waa qalcad wuxuu qalcad uga ahaa adag min ictidaai alcaadiina kuwa ku xadgudbaya kuwa ku xadgudbi lahaa xadgudubkooda halkan unbay kasoo galaan wamtanna allahu calayhim bidalik arrintaa ilahay wuu ugu mano sheegtay inuu ilahay siiye dhulkan eriyadaa meesha keliya ee aamina ee boqortooyooyinkii waaweynaana balaayadoodii ilahay uu ka joojiyey yaryaraana intay aamineen ay biliifgareeyeen muqadasnimada goobtan ay iska daayeen quraysh oo yidhahdeen aan iska dayn kola day halkaa galeen ilahay baa ugu mano sheegtay fii tanziilihi qur-aanka dhexdiisa tanziilku waa qur-aanka qur-aanka munazilkaa dhexdiisa ilahay quraysh wuxuu ugu madno sheegtay inuu dejiyey goobta faqaala fii suurati alcankabut ilahay wuxuu ku yihi awalam yaraw ana jacalna xaraman aamina wa yutakhaafu nnaasu min xawlihim awalam yarow miyaanay arkayn bu ilahay isagoo madno sheeganaya ana jacalnaa inaanu iyaga yeelnay xaraman aamina xaram aamina wa yutakhaaafu nnaasu dadkiina waxaa laga halqafayaa min xawlihim hareerahooda maalinba qabiila la ruugaya la raamsanaya iyaguna halkana iska taxtaxaashayaanoo xaramkaa lagu daynaya min juucin waaamanahu min khawf falyacbuduu rabba hada lbayt waa lagu mana sheegtay waa ilaaha cabsi ka badbaadiyey waa xaraman aaminan ayaa ilahay u dejiyey si aayad kale sheegaysa yujbaa ilayhi thamaraatu kulli shay shay waloo midhalahoo caalamka kamidaba waa lasoo waalidaya halkaasi maa la keenaya kii oroba ka baxay kii australia ka baxay kii africa ka baxay wixii khudrada iyo nicmo abaad ka arkaysa weliba imakay sii muuqataaba sidaasay u socoto dee qurayshna imakaa qaxdaaniyiin iyo waxaa carabtii markaa najdi joogtay ayaa iyagana legdankii dambe bahawada loo diray markaasaa imika cidda gacanta ku haysay ilaa imaamadeeda xataa aa quraysh waxba looga ogolan quraysh iyo ashraafta qoladii la odhan jiro dee quraysh kasoo jeeday iyo boqortooyaduna iyaga markaasay xaggaa isaga riixeen meelaha yar carafo agteedaay ku leeyihin sandaqada iyo buulada nimankii mar ka talin jiray quraysh wa tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas waa sunada adduunyada qolana si kuma socoto qolana si kuma soconayso wuuna kasii warramay ansaar iyo iyo muhaajiriina quraysh labaduba inay yaraan doonaan akhiru ah, zamaanku kasii warramayo ansaar iyo muhaajiriin xaggee jiraan markii nabiga la yidhi maalintaa way yaryihiin buri iyagu way yaryihiin buu rasuulku sii tilmaamay calayhi salaatu wasalaam marka sidaasaa rasuulku sala allahu alayhi wasalam isagoo aan weli khisaalada iyo ammaanada loo dhiibinba ma ammaanu ugu lahaa ummadda dhexdeeda mawaaqifta cajiibka ah ee ummadda uu ku kala badbaadiyeyna taa iyo kacbadu kamid bay ahayd waay taasina waa taariikh soo marto lagu sheegay mustafaadaadkeedana hore aynu soo sheegnay iyo taariikhda koobana kacbada maciishatu calayhi salaam noloshii nabigaa lagu sheegaya maciishada waa noloshiisi wuxuu ku noolaa iyo siduu u noolaa qabla albictha intii aan lasoo dirin intaanu ilaahay mabcuud mid la soo saaray intaanu ilaahay ka dhigin bal rasuulka sala allahu alayhi wasalam shaqooyinkiisii iyo taariikh nololeedkiisi ayaa laguu sheegaya waxay markaa intan ina tilmaamaysa haddaynu soo koobno si uu maaragtay erayada aynu isku hagaajinayna ay kugu dhib yaraadaan wuxuu nabigu ahaa calayhi salaatu wasalaam nin dhalinyaraa ah oo agoona iyada oo aan waalidna haysanin labadii waalid ba ilaahay hore uga kaxeeyey wax maalana aanu haysanin nebigu caleyhi salaatu wasalaam taasi waxay keentay laba arrimood inuu faramadhnaa iyo inuu ka shaqaysan jiray meel ilaahay uu xikmad ka wado sida xadiidka saxiixa uu tilmaamayo inuu xitaa xataa ari raacay labada arrimood labada arrimood bana inaanu keli ku ahayn ayaa cad mid wuu sheegay oo xoolaha la raacayo xikmadeeday leeyihiin oo sharaxa matnigaa ku sheegi doonee rusushu kala mid ahaa nebi waliba inuu raacay buu tilmaamay ari waa koorsadii rususha dariiqaday kusoo tababaran jireen bay ahayd xaggan adduunyada laga falamariyeyna keligiiba kumay ahayn gaara rususha oo dhan saasay ahayd oo rusushu may ahayn dad aqniyaha oo haysta laakiin waxay dad iska fara maran inta faraha maranina ummadda way rumayn jireenoo way raaci jireen iyada oo adduunyada xikmadaha loogu yareeyo ay ka mid tahay in la muujiyo ilaahay agtiisa iyo saalixiinta agtooda miisaan badan baashan inaanay lahayn qofkuna marka uu ka faramarayo macnaheedu aanay ahayn qof liid iyo ta labaad oo ah ammaanada ay ba ammaano weyna nin adduunyo ka shaqaynaya ana aanu kari karayn nin adduunyo ku mashquulay oo ujeedsto xisaab iyo bakhaar iyo rasaynteeda amaano uu ka baxaya maaha marka way u farbaxayeen iyo ta saddexaad oo ah namaadij bay ahaayeen rusushu tusaale tusaaleay ahaayeen marka haddii rasuul waliba taajir noqdo dee dadkuna tijaaradaasumay wada baadi dooni lahaayeen waxaa la odhan lahaa rasuul waliba dee siiradii sida kamid ah inuu ah waa lagaga daynaya iyota kaloo jirto dabeecadda bani aadamku waa inay duunyo doonaan marka bilaa dardaaran ayay iskaga buuxsan yihiin ay u dadaalayaan ee dhinaca dadaalka u baahani waa ta nafta iyo shaydaanku ay u diidayaan oo ah dadaalka aakhiro marka kaasaa in badan nusuusta iyo tusaalaha rususha uu u badnaa laakiin adduunya inay tusaale ku noqdaanoo umay badnayn leanna dadkaaba isaga dadaal badanba marka hore waa o marka tisa intaa waxa soo raacaya inuu taajir ahaa rasuulku sala allahu alayhi wasalam inuu taajir ahaa oo maaragtay uu dee khadiijo la shaqaysan jiray oo faa'iidada ay qaybsan jireen ilaa intuu gursanay rasuulku sala allahu alayh wasalam ay sharaf ku helaysa iyadu waxaa kaloo aad ka fahmaysaayo halkan aynu ka arkaynaa shaqaysigaa nabigu shaqaysanaya rususha ka horreeyeyba in dhaqanka qofka muuminkaa ay tahay diin iyo dunyada dadka inuu tusaale wanaagsan ugu noqdo macnaa xagga wax soo saarkiisa iyo naftiisa inuu ku fillaado aanu cid waxba weydiisan ah, rasusha mid waliba shaqo gaaru u lahaa yaanay mashquulininba haddana cid waxba ugamuu u baahanayn dacwaddana wuu gaadhsiinayay waxna kuma weydiisanay waxa markaa aada arki doontaa iyada oo ilaahay uu ugu mano sheegtay inuu ka saaray faqrigii inuu ka saaray agoonnimadii inuu ka saaray duruuftii haysay intaba waay lam yaris calayhi salaam nebi maxamed ma dhaxlin min waalidihi shayan waalidkiisii waxba kamu dhaxlin bal welida waa la dhalay yatiiman isagoo agoonaho caa'ilan faqiira fasturdica fii bani sacdi qabiiladii reer banu sacdi ayaa ridaaca looga raadiyay ridaaca waa fahamta macnaha islaan jaqsiiso oo xariima ayaa qoladaa ka mid ahay walamaa balaqa mablaqan markii uu heer gaadhay yumkin yumakinuhu maca ay u suuragal tahay nebiga heer buu gaadhay ay suuragal u tahay an yacmala camalan inuu dee shaqo qabto markuu gaadhay inuu shaqaysto kaana yarca alqanam ariguu raaci jiray maca ikhwatihim min aridaaca walaalihii ay xagga nuugmada ka walaal ahaayeena xariimo dhashay fi lbaadiya baadiyaha ay nebiga ku wada raaci jireen calayhi salaatu wasalaam ariga wakadalika lama rajaca ilaa maka kolkuu maka u soo noqdee reer bani sacad iyo xaliima uu ka yimina reer makuu adhiga u raaci jiray kaana yarcaahaa adhigu raacayay liahlihaa reer makuu raacayay muxuu ku raaci jiray oo mushqaayadu ahaa calaa qaraariida xoogaa shilima ah iyo indururi ama qadaadiica buu mushqaayad u qaadan jiray kamaa dakara dalika albukhaariyu fi saxiix imaamu lbukhaari sida uu ku sheegay kitaabkiisa saxiixa ah sida ku xusanba wa wujuudu lambiyaa ambiyada oo ku sugnaa fii xaali tajarudi min addunya wa wujuudu wujuudulambiyaai ambiyadu inay ku dhex jireen buu ku yidhi fii xaali tajarud can dunya adduunyada inay mujarad ka noqdaan inay macnaha adduunyada ka saafi noqdaan iyo wa mashaaqiliha mashquulkeeda adduunyada iyo mashquulkeeda inay ambiyadu ka saafi noqdaan taasoo ambiyada lagaba helay oo lagu arkay oo dhaqankood ahayd amrun laabudda min waa arrin lagama maarmaana inay adduunyadu saafi ka noqdaan ambiyadii oo aanay baasha isku hawlin oo garab bidixayan ku wadaan waa amrun laabudda minhu waa arrin lagama maarmaana macnaha wuxuu ku kutusinayaa faramarnaantu nebiga gaar umahayna rususha o dhan dhaqankoodii bahay ilaa uu tilmaamay nebigu sidaa adduunyada aan loogu ogolayn intay ifka joogaan inay badsadaan markay dhintaanna in wax laga dhexlaba maaha naxnu macaashira alambiyaai laa nuura maa taraknaahu sadaq annagu haddaanu ambiyada nahay nalama dhexlaba wixii aanu ka tagnaa waba sadaqa un markuu rasuulku geeriyooday sala allahu alayhi wasalam inantiisii faatima abubakar sidiiq bay u timid waxay leedahay dhaxalkii aabbahay baan doonaya sutid uu qabtay wuxuu dhaha ku daalay inanay xil baad nagu leedo waanu ku wanaajinaynaa dhaxal laakiin aabba uu kaaga tegood helaysaa ma jiro xadiiskaasu u dhiibay markaa iyad iyo caliba dhabaduu ku riday abubakar oo markaa mudday ugu yar dudayeen ilaa lix bilood waaya waa amrun laabuda minhu arrin lagama maarmaana wey inay adduunyada iyo mashquulkeeda ka tajarudaan tajarudkuna waa faramadhnaanta liannahum ambiyadu low wujiduu akniyaa haddii la helo iyagoo tujaara la alhathum dunya adduunyadu way mashquulin lahayd alhaakum takaatur baa ka dhicina washaqaluu biha waxay kaga mashquuli lahaayeen can isacaadati alabadiya liibaanta abid ah liibaanta mustaqbalka walidalika sidaa daraaddeed taraa jamiica asharaa'ic ilaahiya sharci kasta oo ilaahay uu soo dejiyo waxaad arkaysaa mutafiqatan inay isku waafaqsan tahay waa shuruucdao dham waxay isku waafaqsan rususha lagu soo dejiyay maxay cala istixsaani zuhdi fiiha adduunyada in lagu saahidaa inay mustaxsan wax wanaagsan tahay adduunyada dhexdeeda in lagu laga bahashaa la iska daayo oo lagu dhex saahido la yarayso wax wanaagsan inay tahay watabaacudi canha iyo in iyada laga fogaado Ah, istixsaankuna waa wanaajis suhd asuhdu ah, can dunya maaha lakin asuhdu ah, fiha buu kuuri waa addunyada dhexdooda lagu saahido sidii kristanka suufiyaashoodii adduunyada laga saahidi maayo o laga dhexbixi maayo banaano la fadhiisan maayo laakin yuzhad fiiha dhexdeedaa lagu saahidaya oo adigoo ka shaqaynaya oo wax ka wadwado oo biilkii raadsanaya oo xalaashii eegaya ayaa haddana dee nafta aanad dulligayn waajibaadka aanad u seegayn garabidixaynaad ku wadaa aakhira iyo umuurta diintiiyo ehm, dadkana aad midigta ku haynaysa waaya waxaalul ambiyaai saalifiina ambiyadii horay ambiyadii hore xaalkoodu acdamu shaahidin calaa dalik arrintaa markhaati weyn buu yahay inay adduunyada macnaha aanay isku hawli jirin fa kaana ciisa calayhi salaam nabi ciise waxa ahaa ashada annaasi fi dunya dadka ugu saahidsan adduunyada dhexdeeda wakadalika kaana muusa wa ibraahim muuse iyo nabi ibraahimna saasuu ah oo dee nabi muuse markii uu ka safray masar ka cararay uu madyan tegay gaajo daraaddeed waa kii geedka jiifiyey ee lahaa rabbi lima anzalta ilaya min khayrin faqiir ilaahayow inii lima anzalta ilaya min khayrin faqiir wixii aad ii soo dejisay ee aada ii qortay calaf ilahay waan u baahnaa nebi ibraahimna dee islaantii wuxuu udhigay halkaa taariikhda aynu ka warramaynay markaa kacbada sibraar biyaha iyo sibraar tibiro markaasuu dayste bera waa idinka ah wa kaanat xaalatuhum xaaladooduna waxay ahayd fii siqarihim marka ay yaraayeen laysat sicatan mid waasaca may ahayn rususha markay waaweynaadeen saasad markay yaryaraadeenna may ahayn wusci bal kulluhum sawa way iska sinaayeen ambiyadu waa tilka xikmatun baariqa xikmad xeel dheer weeye arrintani faramadhaantaas adharaha allahu calaa ambiyaai ambiyadiisa ilaahay uu ku muujiyey liyakunuu namuudaja si ay tusaale u noqdaan limutabiciihim dadka raacaya si ay tusaale ugu noqdaan maxay fi limtinaac xagga ka joogsiga iyo ka hakashada ayay tusaale ku ahaayeen maxaa laga hakanaya oo iyagii cidda raacday aanay isku mashquulinayn can itakaalub cala adunya adduunyada in la qaniino takaalubku waa dulyurus iyo jilba dhigid ayuu noqon karaa takaalabtu calayhi marka aad waa min alkalbi aygu had iyo jeer hadduu wax ku dhigo dug unbu ku idhaa marka inaan baasha dug lagu odhan watahaafuti calayha iyo inaan sida xaydhaweynta lagu laysku dul shubin faraashta iyo xaydhaweynta iyo markay dabka isku gurtaa la ydhaha tahaafut marka inaasaa saa loogu daadan wadalika sababu lbalaaya walmixan balaayada iyo mixnadoo dhami waa adduunyo lagu dhego macnaha wuxuu beri yeelaya ku iftiimaaya inaan odhan nabiga ilaahay muxuu waayay maxbuu waayay muxuu waxaanoo faqriga iyo waxaanoo agoonnima iyo waxaanoo duruufa ugu ururiyey dadba isaga ugu fadli badnaaye maxaa looga dhigi waayey mid ku qabowsaday baasha oo ugu xoolo badan jawaabteedi waa taa xataa markii uu guursaday rasuulku sala allahu alay wasalam xaasas badan ee iyagoo xaq ugu leh ay u yimaadeen ay yidhaahdeen dee waxaanu kaa rabnaa sida dadkaa kale inaad biilna siiso waa kii xanaaqee bahasha yar iska fuulay markay diiq geliyeen ilaahay baa kala xukumay dee suurat laxzaab ah haddaa adduunyada doonaysaan soo yaaco ah laydin raaxiya baa le haddaa ilaahay iyo rasuulka iyo aakhira doonaysaana dee doorta la jaan qaada isagu uu ka goostay bahasha bahashae idinkuna isaga la jaan qaada oo wuu tanaasulay dee idinna ka tanaasula haddaad doonaysaa inaad la mustawa noqotaan idinkoo hadda xaqu leh haddaad doonaysaa wixii a xaqu leedihiinna waa la idin siin laakiin isaga la jaan qaadi maysaana uu idin furaya waa idinka goosan markaasaa nebigu caashu ku bilaabayoo alla ilaahay rasuulkii aakhiraan doontay bay tida bahashaa waan iskaga haray ama ha la qado ama ha la qaniine laakin dee inaan bal mawqif kaa qaatay dumarka ha u waramine bal kuwa kalena dee fikraddooda iyagoo xor u ah w maaragtay ma aniga sidaa mucalimkii khayrkaan ahay bu i waxba qarin maaye inaad adigu saa dooratay waan u sheegi hadday doonana kugu daydeene sidii bay dhammaantood wada yidhaha waay tan macnaheedu ma aha dadku wada fuqaro ha noqdeen iyo adduunyaha iska daayeeni waxa weye adduunyada dadku isagoo haya oo ka shaqaynaya oo aqniye ku ah oo horumar ka samaynaya baa ay tahay in aanay inteeda dhaafinin oo cuhmaan ibnu cafaan raggii aqniyada ah buu kamid ahaa laakiin dee hinaagiisa islaamku uga faa'ideynayay diin iyo dalbu uga faa'ideynayay laakiin nin adduunye mu ahayn nin akhiru ahaa maasaa la doonayo nabiguna calayhi salaatu wasalaam markuu ummadeenan kasii waramayay iman doonta mustaqbalka waxau lahaa faqra akhsha calaykum wallahi inaana faqri idinka cabsanay laakiin waxaan idinka cabsanaya baashan intoo la idin badbadiyo dalkii iyo duunyadaba intoo la idin badiyo inaad ku tartantaan oo isku laysaan sida yuhuudi ay ugu tartantay oo kale dabeetana dhaqaalaha iyo dal iyo duunya ay idin halaagaan sida yuhuud u halaageen de maanta aad arkaysa islaamkii waxaasoo boosana u galay waa anaga iyo aniga iyo intaydii intaydii iyo intayadii jasiiradayadii iyo yagii iyo warshadayadii iyo baalka yagii baalkayagii dolarkayagii iyo dahabkii iyo shidaalka shidaalkayagii intaasaa loo waasho taas waa tii dhaqaalo xumadu ka jawaabay iyayna sharaf u ahayd ambiyada xoolaha la raacayna marka inagu waxa waynu qawsaar mise ciidan ayuu ahaa oo dadku laysku dhaliilaaye balta ma eg waxa uhi wakadalika sidoo kale waxaa ah ricaayat lhanam ariga la raacay famaa min nabiyin ilaa racaaha nebi waliba u raacay kama ahbara can dalika siduu arrintaa inoo sheegay asaadiq lmasduuq nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam kii runta badnaa loo rumeynaya fi xadiiin lilbukhaari buu inoogu sheegay xadiidkaasi waa riwaayo kale oo maalin iyadaoo asxaabtu ay soconayaan baa midho ay guranayeen midho yaroo macaanoo geelcadaya ka baxa markaasaa nabigu waxa uu ku yidhi calaykum bilswadi minhu fainahu adyam warka casun ha eeganine midhaha kuwa madmadow kuwaase aada u macaane eegta kolkaasay yidhaahdeen akunta tarca alqanam wallaahi waa inaad arijir ahayd baa lagu moodaa nabi allaw sidaad maaragtay bahalkaa ula qabsatay kolkaasaa wuxuu yihi nacam wahal min nabiyin ilaa raacaha nebi waliba uu soo raacay wiilka ah qaraabka sidaa markaa u garanaya wahaadaa aydan arrintanina iyaduna sidoo kale min daaliq alxikam xikmadaha cajiibkay ka mid tahay fa ina alinsaana ida starca alhanam qofka bani aadamka kolkuu adhiga raaco wa hiya adcafu lbahaa-im xoolaha mayeedhadaa ta ugu daciifsan weeye aiga haddaba markuu qofku ariga raaco sakana qalbahu alra'fatu walutfu tacatufan sakana qalba qalbigiisa naxariis baa qalbigiisa degaysa tacatufan isagoo la u danaynayo oo la saayiraya aiga ila ai raafyaru wadaaye waay oo had iyo jeer isku dareen maaha iyo isku tudaale qofka ari la jooga iyo qofka ishi la jooga qofka ariga la jooga isagunbu ku lifaaqan yahay baalkiibuu ka ilaalinayaa goosankiibuu ka ilaalinayaa geedkii la hadhay ee lugta iyo qoorta iyo uu la galaya buu ka ilaalinayaa waxaasoo dhan laakiin qofka ishinku geer dhawaan dhawaandiido dheeraan ka daboorad wey meel fog buu iska marayaa muddo kadib baa laga yaabaa inuu dadku warwaraysto inuu geeli meeshan jooga kadalik xagga dareenka kibirka iyo waxa uu ku badan yahay dadkaa xoolaha waaweyn laakiin qofkan xoolaha yar tawaaduca ah, iyo jaanqaadka uu la u dhow haddaba wuxuu hi faida intaqala min dalik markuu arigan ka bedesho ka aag bedesho ilaa ricaayati lkhalqi khalqiga ilaalintiisa uu aag bedesho iyo bani aadamka kaana waxa uu noqonayaa limaa hudiba awalan hufitaankii laga hufay qofkan min alxiddati abiiciya alxida abiiciya macnaa xidadu waa ka ka kakaraanta dabeecad ayaa qofkii markii hore laga haadiyey kakaraantii dabeecad iyo isla weynaantii adhijirnimadii baa kasoo jaftay iyo wa dulmi lkhariisi gardaradii khariisada khariisaduna waa abuurka isla weynaantii iyo iyo dulmigii marka hore qofka iskaga abuurnaabaa kasoo yaraaday fa yakunu fii acdali laxwaal xaaladihii ugu cadaalad badnaa buu qofku imanaya isagoo tanaasul badan wax badan ka sameeyo kibirkii naftiisa iyo qabkii iyo isla weynaantii iyo waxaas dadka had iyo jeer ari jirka iyo beeralayda iyo dagaalada iyo xabad iskaga dhufashada iyo qoshiyeelku kuma badnaa laakiin geeljiri wuxuu dhe war waynu dawakya xabad ku dhufo caawaynu ayaynu saddex boqoloo kiilo guuraynaaye <laughs> intay ilaa de wa waa dawladihii iyo waata taqaana de ingiriiskii cid waliba ka baqday markaa gelsidaaba intuu mid ku dhuftaabuu guuro gelinayaa geela ilaa waay marka fi acdal ilaxwaal xaaladihii wuxuu ku sugan yahay qofku cadala walamaa shaba calayhi salaam markuu nebigu barbaaray waa shabaabnimadii kaana yatajir wuu tijaarayn jiray wuu shaqaysan jiray wa kaana shariiku waxaa la shaqaysanayay asaaib ibnu abi saaib waa ninkii khadiijo shaqaalaheed ahaa wadahaba bitijaara tijaaradii buu nabigu kaxeeyey likhadiija radia allahu canha tijaaradii khadiija ay lahayd ila shaam buu geeyey calaa juclin yaudu jucli uu qaadanayuu tijaarada halkaa ku geeyey macnaha tijaaradan wuxuu ku shaqaynaya jucli jucligu waa maxay mushqaayad jucliga waxaynu ku baabul jucaala baab laydhaa baynu fiqiga soo marnay jucaaladu waxa uu ahaa baadifada qofka waxaa ii keenaa waxaasu leeyay qofka maalkan igu shaqeeya bersankaasuu leeyay nisba almiawiya marka calaa jaclin yaahudu nisbo beersanuu qaadanayo ayuu ugu shaqaynaya walamaa shurifat khadiija khadiijo kolkii ay sharaf ku heshay bizawaajihi nabiga guursigii uu guursaday kolkii ay sharaf ku heshay wa kaanat daata yasaarin gabadh qaniyana ay ahayd camila fii maalihaa xoolaheediibuu ka shaqeeyay kolkii ay guursatay sharafta ku heshay wa kaana yaakudu yakulu dheh wuxuu nabigu cuni jiray mid natiijati camalihi camalkiisa wixii ka soo baxa gacantiisa waxay soo saartay wax ku cuni jirta waxaqaqa allah ilaahay baa nabiga wuxuu u xaqiijiyey u hirgeliya weeye mamtana calayhi wixii ugu mano sheegtay fii suurati duxaa suuratu duxaa waxa ilaahay uu ku galladay nabiga wuu u hirgeliyey oo maxay ah alam yajidka yatiiman fa aawa wawajadaka daalan fahadaa wawajadaka caa'ilan faagna alam yajidka yatiiman ao agoona miyaanu ilaahay ku helin fa faaawa wuu ku soo dhaweeyey wawajadaka daalan adigoo anbaday buu ku helay oo fahada wuu ku hanuuniyey macnaheedu waxa weya halowgiisu kollaka gaalada lamida maahayne laakiin dee risaaladu imika hayo iyo mustawuu taagay ee berigaa muu taagnay hidaayada waxyiga muu haysanin wawajadaka caailan adigoo faramaran buu ku helaayo fa aknaa markaasuu qani kaa dhigay marka bil iwaai waliqnaa iwaa waa soo dhaweyn iyo waliqnaa qani buu ka dhigay lahay qabla nubuwa intii aanu nebi noqonin ilaahay baa soo dhaweeyey kana dhigay qani walhidaaya ilaahay hidaayuu siiyey binubuwa markiiuu nebiga noqday hadaahu ilaahay nabiga wuxuu ku hanuuniyey lilkitaabi waliimaani wa diini ibrahima calayhi salaam kitaab iyo iimaan iyo diinti nabi ibrahim walam yakun nabigu ma ahayn yadri dalika qabl intaa ka hor waxba kama aqoon walam yakun yadri muu garanay nabigu dalika waxaanu iminka yaqaano qablu ka hor intii aan risaalada la siinin waxaanu ogyahay mu ogey suuratu shura ilaahay baa yihi wakadalika awxaynaa ilayk sidaasaanu kugu waxyoonay ruuxan min amrina ruux waxyiga yaga ah ruux diintii ah ruux buu ilaahay ku tilmaamay waxyiga waayo sida naftu u noolaysa jirka ayuu waxyiguna nafta u nooleeyaa nafta qofku markay waxyiga weydo way tawafto way baktiray jirka haba noolayse maa kunta tadriib maad ahayn mid yaqaana malkitaabu wala liimaan kitaab iyo iimaantoona maad hayn kitaab maad haynoo laguma soo dejin iimaankaad imika haysana berigaa maad hayn gaalma ahayn rasuulku sala allahu calayh wasalam laakiin iimaanka aad imika haysa berigaa maad hayn ila marka dambe rasuul buu ahaay walaakin jacalnaahu waxaanu ka dhignay qur-aanka nuuran baanu ka dhignay nahdii bihi aanu ku hanuuninayna man nashaau min cibaadina cidaanu doonnay addoomaha iyaga marka khayrkaa badana ilaahay suuradaha ugu gallad sheegtay u nebigu aakhirkii helay marka noloshiisii rasuulka sala allahu alayhi wasalam taasay hayd wuxuu ahaa mid markaa xaakima mid xikmad badan mid sharafle mid shaqaysta intaba mid waayo araga waaya araga buu ahaa oo marka ilan dadka loo dirayaa dad beled iyo kuwa baadiyaba wey hadduu rasuulkii reer magaal u noqdo ka war luqadee buu kula hadlayaa reer miyiga <laughs> labada qolaba waa inuu arrinkooda wax ka yaqaano ah. Ah. siiratuhu fi qawmihi qabla lbica rasuulka sala allahu alayhi wasalam halkaa inoogu joogto waktigaa iska dhowdhowda wallahu aclam